bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wa qowluhu afضل اliimaani an taclama ana allaha macaka xayثu ma kunta intana wuxuu musanifka kaga hadlayaa ibnu teymiya raxmat اllahi عalayhi ihbaatu maciyat اllahi tacaalى likhalqihi wa anaha la tunaafi culuwahu fowqa carshihi ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nala jiro bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi wa muraaqabatihi lana ilaahay maceenna waay wa maca dalika fowqa carshihi mubaayinu can khalqihi wa qowluhu afdalu liimaani iimaan waxaa ugu fadli badan an taclama inaad ogaatid weeyaan ana allaha ilaahay macaka inuu yahay adiga micigaaga xaythu maa kunta meel kastoo aad tahayba marka hada xadiid weeyaan musanifku wuxuu ku tilmaamay xadiidun xasan inuu yahay xadiid xasan haddaad maqashid bimacnaa ana fii sanadihi liinan waa jilacsan yahay walidaalika qad ucila hada alxadiid biannahu tafarada bihi cuhmaan bnu kathiir nin la yidhaahdo oo laa yucraf fihi jarxun walaa tacdiil marka laakiin wuxuu xadiidkan musanifka xasan ugu dhigay liannahu liana macnaahu yuwaafiqu kaثيirا min الآيaaت الqur'aaniية wاllahu macakum aynama kuntum wa huwa macakum aynamaa kuntum aan dhah sida ilaahay uu yihi wa huwa macakum aynamaa kuntum marka iimaan waxaa ugu fadli badan inaad ilaahay aada muraaqabaysidood ogaatid inuu ilaahay meel kastoo aad joogto uu ku arkayo uu ku maqlayo awooddiisane tuxiiطu bika min kuli makaan marka taas macnaheeda waxa weeyaan an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak muraaqaba la yihahda waa cibaadada tan ugu wanaagsan oo ixsaanka lagu magacaabo weeyaan ayib wa qowluhu yaa kamida waxa in la rumeeya ay waajib tahay nabiga hadalkiisa uu yiri idaa qaama axadukum ila salaati falaa yabsuqana qibala wajhihi walaa can yamiinihi faina allaha qibala wajhi walaakin can yasaarihi aw taxta qadamihi xadiidkan waxa weeyaan maciyat llaahi buu tusinaya idaa qaama axadukum ila salaati axadkiina hadduu salaad isu istaago falaa yabsuqana yousan candhuuf tufin qibala wajhi hortiisii u candhuufta ku tufin yani qofkii waxaa laga yaabaa inuu meel e, baadiyo uu ku dukanay hadda masaajidaan shamiitaysan oo mixraab kale oo dee masaaxifka ay hortaallo meel cadhuuf lagu tufo ma laha laakiin qofkii waxaa dhici karta masracadiisa beerti inuu ku dukanayo inuu baadiye meel uu ku dukanayo candhuufta meel kasta waa lagu tufi karaa markaas marka haddii adoo salaad ku jirto hortaada candhuuf ha u tufin salaad keligeed xataa ma haddaad fii khaariji salaad tahay xataa aadaabta waxay ka mid tahay hortaada inaadan wax u tufin walaa can yamiini midigtiisana midigta midigtana uusan qofkii u tufin fa ina allaha ilaahay baa qibala wajihi wejigiisa xaggiisuu ilaahay ka jira qibala wajhi waxay lamid tahay fa aynamaa takunuu fathama wajhu llah sababtana waxaa weeyaan liana allaha muxiiطu bimakhluuqaatih walaysat اlmakhluuqaatu muxiiطata biاllahi tacaala ilaahay maadaama kursigiisa ou markii makhluuqaadka loo fiiriyo ka xalaqatin fi falaad u yahay carshigana saas u yahay famaa danuka birabi اlcaalamiin marka kownkan dhan ilaahay wuxuu leeyahay waxaa siga haddii loo fiiriy waxay tahay ma marka allahu muxiiطu bina min kuli jiha walidalika yasduqu calayhi qowluhu faina allaha qibala wajhi walaakin can yasaarihi bidaxda ha u tufa layiri aw taxta qadamihi ama gomadiisa hoosteeda haddaad salaad ku jirtid oo meel candhuuf lagu tufi kara aada joogtid oo qofka xaaka ay ka timaado inuu liqa ma aha haddii qofkii mandiil ou wato hadda wadcigii wuu isbedelay manaadiil iyo wax badan mandiil buu wataa wuu soo baxsaday markaa waad isaga tuftay marka jeebkii aad ku celisay wahwa al waa masaajidaha iyo meelaha candhuuf meel lagu tufo aan lahayn haddii aad joogtid meel candhuuf lagu tufi karo ama masaajid cara ka samaysan oo kale haddii uu yahay markaa qofkii ou lagama maarmaan ou noqdo meel kale uu ku tufo o waayo bidaxda ku tuf hore iyo midigta waa la karaameynay ama ama lugahaada hoostooda dhinaca bidaxda a ku tuf markaa caradii aad gedinaysaa lugtaad markaa ku duugay waxa weeyaan fii masjid nabiy sal allau aleh wasalam markiisii horo nabiga wuxuu iri xaakada masaajidka lagu xaakooda huwa khatia wa kafaaratuha dafnuha dembigeedana waxaa weeyaan in looga badbaado waxay u baahan tahay in la duugo marka taas marka waxaa weeyaan fa ina allaha qibala wajhihi ilaahay inuu muxiiطu bina tabaaraka wa tacaala inuu yahay yay tusinaysaa wa qowluhu waxyaalaha nabiga hadalkiisa ku soo arooray in la rumeeyo ay waajib tahay allahuma raba الsamaawaati الsabc wاlardi waraba alcarshi اlcadiimi rabana waraba kuli shayi faaliqa alxabi wاnnawى munzil الtowraati wاlinjiili wاlqur'an acuudu bika min shari nafsi ilى aakhiri اlxadiid nabiga waxyaalaha uu na baray ee uu ku duceysan jiray ummadiisana uu baray tanaa ka mid eh. allaahuma yaa allah ismiga oo ismuljalaalaha ah allaah markii loo nidaynayo in ya laga hormariyo yaa allaahu la yidhaahdo ina ya-di inta la gooyo miimkaas ciwad looga dhigo allaahuma la yidhaahdo labadaas in labadooda la isla jamciyo ma ma haboono allaahuma yaa allaahuma ilaahayow raba samaawaati sabci todobada samad allaha rabbiga u ahaayow iyo ardi raba alardi ardada allaha rabbiga u ahaayow iyo wa raba alcarshi alcadiimi carshiga weyn allaha rabbiga u ahaayow rabbanaa wa raba kulli shayin allaha rabbigeenna shay kastana rabbi u ahaayow faaliqu lxabi xabada allaha kala dhambalow iyo wanawaa timirta lafteeda allaha kala dhambalow munzila atawraati yaa munzila atawraati tawraadka allaha soo dejiyow io wاlinjiili wاlqur'aani injiil iyo qur-aanka allaha soo dejiyow acuudu bika waxaan ku magangalayaa adigaan ku magangalayaa min shari nafsi naftayda sharteeda inaad iga badbaadisid fiiri ilaahay awoodiisa annaga nafteenaa dhib isku hayno ilaahay inuu naga nafteena naga badbaadiye maahan annaga halaag isugu filan marka waxa weeyaan ilaa laga gaaro faaliqi alxabi wannawaa makhluuqaad waaweyn weeyaan samaawaadka waa makhluuqaad waaweyn ardada carshigaa kasii weyn haddana caam iyadoo ah rabbana wa rabbi kulli shay faaliq ilxabi wanawa macnaheeda waxaa weeyaan xabadda masegada ah markii oo dhulka laga duuge oy biyo ay ku dhacaan ama roob uu ku daa waa kala dhambalanta iyadoo iska qalalnayd yaa ilaahay wuxuu ka soo saarayaa zarci wanawan sidaas waa lafti mir ahoo iska angegan iyo wixii lamid ah qaraha lahaada lafteeda wax kasta uun la abuura lafahooda mirahooda oo ku dhex jirana waa kaas weeyaan iyadoo iska angagneed baa haddana inta dhulka la geliyo markii biyo lagu shooda dhambalmaysaa geedka soo baxaya ta awoodda ilaahay bay tusinaysaa faaliq alxabi wannawa yukhrij alxaya min almayiti wa mukhriju almayiti min alxay dalikum allahu rabukum waxaa weeyaan waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa awooddiisana tusaysay qeyb ka tahay munzil atawraati waalinjiili waalqur'aan sifaadkiisi weeyaan لأن الlaha تbaaraka wa taعaalى towraad iyo injiil iyo qur'aan min kalaamihi طabcan waxaan u jeednaa towraadka qabla taxriifihi markii nabiy laahi muuse lagu soo dejinay kalaam اllahi tacaala bay ahayd injiilka sidaasoo kale laakiin dadkii lagu soo dejiyey wax badanna way ku dareen wax badanna way ka gooyeen hadda waxa jira waay injiilkii nabiy llaahi ciise lagu dejiyey maba lahaayabo towraadkii wax baa ka jiro laakiin waa la aayad bixi wax badanna waa lagu daray wax badanna waa laga gooy laakiin alqur'aan اlkariim huwa almaxfuud min ataxriifi w اtabdiil ina naxnu nazalna dikra wa ina lahu laxaafiduun marka intaasoo allaha ilaahay ammaan wuu jecel yahay waxa lagu ammaanana waxyaalaha waaweyn uu ilaahay ku sifoobay oo asiga inuu yahay khaaliqu hada اlkowni kulih wa anahu mutasifu bsifaati bisifati اlkalaami اlmuqadasi wa huwa اlqur'aan wاlinjiil wاtowraat ilaahay in lagu ammaano waa jecel yahay walidaalika ilaahay markaad barti aada rabtid inaad baridid markaad rabtid waxaa laga hormariyaa waxyaalaha ilaahay uu jecel yahay ood ku ammaantid ama tabartaada inaad sheegtid oo sidii nabiy llaahi zakariya ilaahay markuu u baryay washtacala ra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiyan markuu yiri markaas kadib uu ilaahay bari inii wahana alcadmu minii washtacala ara'su shayban fiiri ilaahay buu faqrigiisa iyo dacfigiisa u bandhigaya labadaasba waa lagu baryaa inaad ilaahay ku ammaantay alxamdu lilahi aladii anzla alqur'aan alkariim wاtawraata walinjiil as'aluka yaa rabbi yaa munzila alkitaab inaad tiraahdi walidaalika yaa munzila alkitaab wamajriya asaxaab wahaazima alaxzaab uu nabiga ku barya calayh salaatu wasalaam ilaahiisa marka waxaad leedahay acuudu bika waxaan ilaahay adaan ku magan galay min shari nafsi baan kaa magan galay iyo wa min kuli shari wa min shari kuli daabbatin mid ku tukubaysa ardada dhammaanteed sharteed aan kaa magan galay anta aakhidun binaasiyatiha adiga foodeeda aad haysid naasiyada waxaa looga cabiray bimacna alqudra shayga markii la hogaaminayo madaxa laga hogaamiya ama madaxa caqligiisa ama sidii daabada caqliga aan lahayn oo kale hogaana lagu hogaamiya marka kulu shay naasiyatu biyad illaahi tabaaraka wa tacaala marka wuxuu le ilaahay waxaan kaa magan galay nafteyda sharteeda iyo daaba kulu maa yadubu calaa wajhi اlardi yaa daaba loo yaqaana in kaloo musطalaxa daabada mida la rarta dadka ay u yaqaanaan haddana kulu maa yadubu calaa wajhi اlardi daaba loo yaqaan wahwa almuraadu biha huna markaasuu nabigu wuxuu iri anta alawalu ilaahu adaa adaa horeyso falaysa ka qablaka shay wax kaa horeeyana ma jiraan wa anta alaakhiru adaa dambayso falaysa bacdaka shay wax kaa dambaynayana ma jiraan wa anta adaahiru allihii awoodda le ayaa adigaa tahay falaysa fowqaka shay wax kaa sareeyana ma laha wa anta albaatinu baa tahay allihii dhow falaysa duunaka shay wax naga kaa sokeeye ma jiraan marka intaas uu ilaahay ku ammaana buu nebigu wuxuu iri iqdi canni deyna ilaahu deynta iga gud wa aqninii min alfaqri faqrigana ilaahu iga deeq ducaa aada u qiimo badan waa qofka haddii deyn uu qabo lagu ibtileeyo si uu isaga gudana uu waayo ama faqri ou laasimo waxa keliya ugu badbaadi karaa inuu ilaahay baryo liannahu ilaahay miiraath samaawaati waalardi buu leeyahay khasaa'inuhu mala wa yaduhu mal-a jala jalaaluhu yunfiqu alleyla waannahaar marka ilaahaas dad wax ka barays ilahay wuu ku siinaa qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi ida la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuuran annagaa si dadka bani aadamka saasaa lagu yaqaana khasaa-inta ilaahay waa furan tahay laakiin asbaabtii aad ku helileed inaad ilaahay ka baridid unbaa la rabaa marka waxaa weeyaan maxalu shaahidka hadda wa anta albaطinu falaysa duunaka shay maciyat اllahi ilaahay wax noogaga sokeeya ma jiraan bicilmihi wa qudratihi wa ixaadatihi wax kasta asigaa cilmigiisa iyo awoodiisa iyo samcigiisa iyo barka basarkiisa inanii asmacu wa ara wax kasta ilaahay asigaa noogaga sokeeya markii cilmigiisa iyo iyo qudradiisa loo fiiriyo wa huwa carshihi sidaas weyaan marka taas waxay tusinaysaa maciyat اllahi maca khalqihi bicilmihi wa qudratihi wa qowluhu yaa in la rumeeya ay tahay waxa ku soo arooray nabiga hadalkiisa lamaa rafaca asaxaabatu ou yiri lamaa rafaca asaxaabatu saxaabada markay kor yeeleen aswaatahum bidikri dikriga ay ku kor yeeleen oo laa ilaaha ila allah allahu akbar labeyk allahuma labeyk kor ay u qaadeen yu nabiga wuxuu yiri ayuha nnaasu irbacuu ala anfusikum naftiina u dhimriya fa fainakum laa tadcuuna bari maysaan asama alla dhagala walaa gaa'iban alla maqana baryi maysaan inamaa tadcuuna waxaad baryeysaan samiican basiiran alla wax maqlaayo oo maqlid badan basiiran aragtiina badan qariiban idiin dhow ina aladii tadcuunahu allaha aad baryeysiin aqrabu ilaa axadikum midkiina wuu ugu dhow yahay min cunuqi raaxilatihi daabadiisa qoorteeda wuu ugu dhow yahay bcilmihi wa qudratihi wa ixaatatihi wa marka fiiri ilaahay haddii aad hoos u dhigtid iyo haddaad kor u dhigtid ba ilaahay wuu ku maqlaya marka laa daaciya inaad naftaada dhibtid udcuu rabakum tadaruca wa khufyata inahu laa yuxibu اlmuctadiin qofka markuu meel mugdi intuu fariisto ilaahay cod hoose uu ku baryo waxa weeyaan khushuuca iyo iyo albucdu can ariyaa aaday u badan tahay laakiin markaad kor codka u qaadid oo meel la wada jooga aad ku baridid nooca maa qofki wax baakistaa geli karo marka waxyaalaha cibaadada ee ilaahay subxaanahu watacaala uu fadliga dheeraadkeed adoonka u siiyay ka mid tahay xadiidka hore muslim baa wariyey oo ahayd allaahuma raba samaawaati sabc oo samaawaadka inay sabco tahayna waa la wada ogyahay allahu aladii khalaqa sabca samaawaat wa min alardi mihlahuna ayagana waa todobo kale xadiidkan kalena mutafaqu calayh muslim iyo bukhaari baa isla wariyeen marka intaasoo dhan waxay tusinayaan qowluhu inakum laa tadcuuna asama walaa khaa'iban alla maqan ma aha ilaahay wuu kuu dhow yahay bisamcihi wa basarihi wa ru'yatihi wa muraaqabatihi wa qudratihi wa cilmihi uu kugu dhow yahay marka laa daaciya inaad kor u ilaahay wuu ku maqlaya waxaa kaloo kamidi ah, wa qowluhu intana wuxuu kaga hadlayaa ithbaatu ru'yati اlmu'miniina rabbihim ywma alqiyaama musanifku waxaad moodaa xagga tartiibinta sidii la rabay uma tartiibinin hadda axaadiitan waxay ahayd aayaadkii horo alati istadlalnaa biha cala ithbaati ru'yati اlmu'miniina rabbihim in lagu xijiyay ahayd markaasuu waxa weeyaan iyuu haddana ku laabtay markuu faasil dhexgeliyey marka waxa uu daliil ee musanifka waxaa laga yaabaa waqti yar maa bayna alcasri wاlmaqrib oo kale kitaabkan inuu qoray nin baa u yimiday mushkila buu u sheegtay oo min qudaati waasita isla markii waxaa weyaan risaaladan u qoray marka waxa weeyaan maa kaana fi daakiratihi min caqiidati ahli الsuna wاljamaaca saaqahu bicibaaratihi biusluubihi اlkhaas marka tartiibaadka wax badan baad moodaa inay kala horeeyaan ay kala dambeeyaan inakum satarawna rabakum kama tarawna alqamara leylaة اlbadri laa tudaamuuna fi ru'yatihi wuxuu uri nabiga inakum satarawna waad arki doontaan rabakum kamaa tarawna alqamara qamarka saad u arkaysiin dayax leylata albadri habeenka afar iyo toban ka joogo siduu waadix u yahay yaad ilaahay qiyaamo u arki doontaan fi hadal sariix awa yani hadalkaas wax ka dambeeyo la raadi kara ma ah in laga murmo ilaahay qiyaamo ma la arki kara mase ma la arki karo inan ka muranna ma aha maadaama hada alkalaam habata can الnabiy sal اllahu alيه wasalam biasaxi اlasaniid wa warada fi asaxi اlkutubi fi lbukhaari wa muslim ninka muslimka inuu yidhah samicnaa wa aطacna un baa la gudboon inakum satarawna rabakum aad arki doontaan kamaa tarawna alqamara qamarka saad u arkaysiin oo leylat albadri joogo waxaa la yidhaahdaa inta waxa weeyaan tashbiih ru'ya biru'ya laakin tashbiihu almari bilmari ma ah yacni ilaahay qamar laguma shabahaye laakiin aragtiinadeena sidii qamarka inaan aragna ay waadix noogu tahay yaa ilaahay inaan aragnana oo waadix noogu noqon doonaa laa tudaamuuna fii ru'yatihi aragtiinadiisa ladinku dulmi maayo mashaqa iyo dhib idinkuma asiibayso yacni siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arkay u sahlan tahay wax laysku dulminayo oo dad qaar ay gooni u arkayaan kuwo kalena ay gafayaan ma ah ninkiiba mustaxiq ahoo dhan ilaahay wuu arkaya laa tudaamuuna min aldaym wa huwa اdulmu wاtacabu wاlmashaqa haddii la yidhaahdo riwaayo kalaa jirto laa tudaamuuna oo loo akriyo laa tudaamuuna ama laa tadaamuuna labadaba bifatxi taa wa damiha maca tashdiid اlmimi iskuma cariirinaysiin waay fiiri markii hadda mathalan shay yar oo kale meel laga fiirinayo hal nin ou arko dadkao dhan waxaa weye ninkaasaa laisku cariirina na tusi meesha adiga aad ka aragtay na tusi waa laisku cariirinay saas ma aha ilaahay markii la arki doono nin kasta jannada kaga joogo ilaahay ka arkaya macnaha laa tudamuna laa yandamu bacdukum ilaa bacdin lilisdixaami liru'yat illaahi saas ma dhacayso oo macnaha waxa weeyaan qaarkiin iskuma soo dunmaysaan sidii meel yar qof looga fiirinayo kale ma dhacaysa laa tudaamuuna fi ru'yatihi marka waxa weeyaan in istaactum riwaayo kalaa jirta laa tudaaruuna fi ru'yatihi ayadaa labada macnabo riwaayadu way kulminaysa ladinkuma dhibayo oo cariiri idinkuma qabanayo cidna lagu dulmin maayo laa tudaaruuna fain istaactum haddaad kartaan anlaa tuglabuu inaan ladinka gaalib noqonin oo aan ladinkaga badinin calaa salaatin salaad oo qabla طuluuci الshamsi qoraxda intayna soo bixin horteeda iyo wa salaatin calaa salaatin qabla guruubiha fafcaluu xadiidkan aakhirkiisa macno buu leeyahay waxyaalaha ilaahay in qiyaamo lagu arka qofka uu ku mutaysanayo acmaasha saalixada hadduu ilaahay kaa aqbalo wa mima yaأti fi muqadimatiha almuxaafadaة calى salaati الصubxi liannaha taأtii qabla طuluuci الshamsi wa kadalika almuxaafada calى salaati alcasri wa hiya alatii taأtii qabla guruubiha marka iyadoo salaadoo dhan layska wada rabo yay labadaa salaad gooni ay kaga duwan tahay walidaalika nabigu wuxuu iri man sala albardayni dakhala aljanna salaada casirkeena waabati nabigu u iri man faatathu salaatu اlcasri xabiطat aw xabita camaluhu xaafiduu calى الصalawaati wa salaati اlwusطى wa qumuu lilahi qaanitiin salaat اlwusطى calى asaxi maa warada fi tafsiiriha anaha salaatu اlcasri marka ilaahay ru'yadiisa inay noo sahlanaato waxa weeyaan inaan ku dadaalna acmaashii saalixada ahayd oy ugu horeysa salawaadkii oo la xifdiyo taa weyaan marka marka xadiidkaas fiir musanifka hadda axaadiid badan fi hada almacna ku soo arooray laakin min aqwa alaxaadiid wa asraxiha wa aqwaha ilaahay inay addoomanka arki doonaan inakum satarawna waad arki doontaan hadda adduunyada ma ah waa ficil mudaaric maqruun bxarfi الsiini anahu yadulu mustaqbala ana hadihi الru'ya sataqac marka nusuusti isku aruuri aayaadkii hore liladiina axsanu اxusna wa ziyaada iyo tafsiirkii nebiga uu ka bixiyey wujuuhun yowmaidi naadira ilaa rabbiha naadira isku dar waxaad ogaanaysaa nusuus sariixa ah fi lqur'aani wasunna inay u caddahay in ilaahay qiyaamo la arki doono ninku eh, ninkuu ilaahay u qoro oo mutaysta waay oo dadka muminiinta ah markaasuu musanifku wuxuu iri ilaa amhaali hadihi ah, axaadiid yani axaadiidtani wixii lamid ah qeyb yarow kaaga sheegay lianna wuxuu rabaa kitaab yarow mukhtasar ah ninka ardayga ah uu korka xifdin karo usuushana aad korka wada xifdisid alatii yukhbiru fiiha rasuulu llahi nebiga ou khabrayo can rabbihi rabbigiisa ou ka waramayo bimaa uu kaga waramayo yukhbiru yukhbaru bihi asiga loo waramay nebiga aa ilaahay noogaga waramayo nebiga wuxuu ilaahay noogaga waramayane uu noogaga hadlayo ilaahay baa u sheegay marka nebiga waxaa weeyaan kulu maa yatakalam bihi wxa waxyu min allah wmaa yantiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxa markaasuu musanifku yihi faina alfirqata annaajiya firqada badbaadayso faina alfirqata annaajiya ahla suna waljamaacan ujeedaahe yu'minuuna bidalika midkaas way rumaynayaan kamaa yu'minuuna say u rumaynayaan bima akhbara allahu bihi ilaahay wuxuu noo khabray fi kitaabihi ou noogu khabray min gayri taxriifin aydoon wax laga bedelaynin walaa tacdiilin aanan la inkiraynin wa min gayri takyiifin ayadoon la takyiifinaynoon la suuraynaynin walaa tamhiilin ayadoon ilaahay waxba lagu shabahaynin bal huwa alwasatu bal hum lwasatu inuu yidhaahday ahayd matniga aniga hadda aan haysto bal huwa alwasat sidaasaa iigu qoran aan fiiriya matniga kale wixii ku qoran ayb bal hum اlwasطu fi firqi اluma saasaa ku qoran matniga saxiixa saas waa marka inan idhaahdo waay bal hum ahlu sunna waاljamaaca waxa weeyaan alwasaطu dhexdhexaad weeyaan fii firqi اlummati ummadda islaamka firaqda uu kala tageen kuwa dhexda ka jooga waay kamaa ana alummata ummada nebigaba hiya alwasat say u tahay fi lumam bayna alumam ummadda nebi maxamed markii umamtii hore loo fiiriyo umma wasatiya waay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata yaa ilaahay u yiri sidaas ummadda maadaama wasat ay tahay yaa alfirqat اnaajiya ahlu sunna waاljamaaca aimatu salafna ay u yihiin wasaط bayna اlfiraq oo guluwi iyo iyo maxaan ku ihaha taksiir labada way ka maran yihiin markaasuu yiri fahum wasatun weeyaan dadkii ahlu sunno ahay fii baabi sifaat اllaahi ilaahay sifadiisa baabkeeda markii la yidhahdo waa dhexdhexaad waay bayna ahli اtaciili dadka ahli taciilka ahay iyo aljahmiya ahaayeen iyo wa ahli tamthiili bay dhexdhexaad u yihiin almushabiha bayna ahli taciil ahlu taciil man hum aljahmiya wa ahli tamthiil man hum almushabiha dadka oo ahlu sunna way u dhax kuwaana ma aha kuwaana ma ah labadaas dhexdooda waa ahlu tacdiil oo jahmiya waxa weeyaan waa kuwa ilaahay inkireen sifaadkiisa qaarna xataa asmaadii ay inkireen ahlu tacdiila la yidhahda kuwaas marka ahlu sunna kuwaas wa athbatuu lahu اsifaat fi ma warada fi kitaab اllahi wama saxa fi sunati rasuuli اllahi way u sugeen marka taa horta way khilaafeen saasay ku khilaafeen ahli tamhiilina way khilaafeen oo mushabihada ahayd waxay leeyihiin ahlu tamhiil athbatuu lilahi اlasmaa wa athbatuu jamiica sifaat laakiin maxay yidhaahdeen sifaat اllahi ka sifaati اlmakhluuqiin ay ayayna yidhaahdeen dadka ahlusuna waxay yihahdeen maya ilaahay asmaada aan u sugnay iyo sifaadka aan u sugnay iyo sifada annaga aan leenahay isku mid ma aha laysa ka mithli shay wa huwa samiic basiir wasaiyada macnihi saas u ayib wa hum kadalika haddana wasatun weeyaan fii baabi afcaali illaahi ilaahay afcaashiisa wasat bay ka yihiin oo waxay u dhexeeyaan bayna aljabriyati iyo walqadariyati wa gayrihim jabriya waxa weeyaan waa qolo dhahayaan addoonka waa makhluuq musayar ah laysa lilcabdi fi afcaalihi kasbun wala ikhtiyaar oo waxaa weyaan sida aniga lay abuuray aa wax kasta laygu qasba inaan qabto marka meesha waxaa ka baxayso adoonkan nusuusta lagula hadlayo haddiiba waxuba asiga khiyaar ou doono kara aysan jirin adoonkii mashiia ausan ausan lahayn in la ciqaabo macno keeni mayso oo wixii waxaa weyaan qooley qoorta la qabtoo biy biyo afka loo geliyo oo kale in loo suureeya saasay u suurayna jabriyada oo waxay leeyihiin alcabdu waxaa weyaan waa majbuur bikuli ma yafcaluhu walaysa lilcabdi ikhtiyaar walaa mashiia ilaahayna wuxuu iri ma tashaauuna ilaa an yashaaa allah fiir ilaahay mashiia buu noo sugay laakiin mashiiadeenna waa tabac limashii'at illaahi marka jabriyada saasay yidhaahdeenoo addoonka waxay yidhaahdeen waa majbuur bikuli maa yafcaluh qadariyadan cagsigooda waa muctasiladii weeyaan liannahum qadariya waxaa loogu magacaabay yanfuuna alqadar oo waxay leeyihiin ilaahay addoonka waa abuuray addoonkana afcaashiisa asaa abuuray ilaahay adoonkan wuxuu qabanaya wax shaqo uu ku leeyahay malaha asaa dooranayo khayr iyo shar asaa dooranayo ilaahay wuxuu ninkan doortane waxba kuma laha bal bal tajaawazuu waxay yidhahdeen in allaha laa yaclamu maa yafcaluhu اlcabdu qabla ficlihi qabla an yafcala shay ilaahay waxay yidhahdeen addoonkan wuxuu qaban doono ma ogo ilaahay maba ogabo addoonkiisi biri wuxuu qaban doono ilaahay ma ogo markuu addoonkii wuxuu sameeya kadib ou ilaahay ogaanaya hada nisbat اljahli ilى اllahi tacaala ilaahayna waxaan hore usoo sheegnay ana allaha calima bima kaana wma yakuunu walaysa hada faqad faqad amara alqalm an yaktuba kula ma calimahu اllahu tabaaraka wa tacaala marka in la yidhaahdo addoonkii asigaa xuru ah wuxuu samaysanayo ilaahayna wax kuma laha waxay noqonaysaa inuu ilaahayna khaaliq yahay cabdigana uu khaaliq noyqdo allahu khaaliq liannahu khalaqa alcabda walcabdu khaaliqu liafcaalihi in la yidhahda ay oo marka laba khaaliq ay kala jiraan ilaahayna wuxuu wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna fiiri allahu khaaliqu kuli shay marka annaga iyo afcaasheenna makhluuqiin baa nahay qowlka ahlusunna waljamaaca laakiin taasna ma diidayso inuu ikhtiyaar leeyahay waxaa lagu kala farqinayaa adoonka hadda markii ay mathalan laleemo ku dhacdo gacantiisa dhagdhagdhagdhagdhag ay leedahay iyo markuu gacantiisa wuxuu rabo ku soo qaadana isku mid miya jabriyada waxay ka dhigaysaa sidii ninkaa oo gacantiisa u dhaqdhaqaaqaysa oo kale oo laa iraadata lahu oo kale addoonka ay ka dhigeen sax ma ah qoladaana waxay yidhaahdeen maadaama afcaashi asiga mubaasharatan ou samaynayo si aanay u dhicin ilaahay inuu eh, hadduu addoonkii shar u qabto ilaahayaa shartii ku qasbaysaan loo dhihin asaga u madax banaan markaasaa waxaa leeyahay wanaaguu sameyn si looga ajirsiiyo xumaanta u soo meel looga marka waxay ka jaahil noqdeen qul kullu min cindi illaah fiiri wax kasta ilaahay xaggiisay ka ahaadeen marka ilaahay waxa weeyaan a soo og addoonkan wuxuu qaban doono horena ugu sajilay waqad shaaa allahu tabaaraka wa tacaala addoonkiina haddana waxaa la sii caqli rasuula loo soo diray wixii macnahii in lagu qasbaa ma aha laakiin ilaahay maadaama callaamu lguyuub uu yahay wuxuu qaban doono addoonka horibuu u ogaaday wuxuu ilaahay ka ogaaday inuu qaban doono unbuuna qabanaya wax lagu qasbayna ma aha kulun muyasaru limaa khuliqa lahu saxaabadii markay weydiiyeen oo nebiga ay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyow waxaan aan samaynayni wax hore noogula qoray miya mase waxada bilaaw markaas hore buu ilaahay u qoray markaas fa fima alcamal idan maxaan u shaqaynayna hadiiba nool u qoray limaada laa natakilu calaa kitaabina markaasuu nebig yihi icmaluu fakulun muyasaru limaa khuliqa waxa adiga kuu qoran ma ogid laakiin awaamirtan lagula hadlayo oo shartaana ka fogow khayrkaana qaba lagu kula gudboon inaad samaysid haddaad aragti khayrka inuu kuu fudud yahay shartana ay ku dhibayso waxaad ogaataa wanaag inuu kuu qoran yahay wاlcaksu bاlcagsi sidaa weeyaan ayb w fii baabi waciid na waxay ka yihiin bayna اlmurjiati wاlwaciidiyati min alqadariyati wagayrihim w fii baabi waciid illaahi ilaahay macnaha waxuu macnaha noogu goodiyey waciid iyo wacdi baa la yidhahda wacdi waa wixii lagu yaboohay waciidna waa wixii laguu goodiyey waxaas hadaa samayso waxaasaa kugu dhacayo waa waciid waay wacdina waxa waay ninkii waxaa sameeye waxaas uu leeyahay marka ahlu sunna fii baabi waciid illaahi bayna almurjica waalwaciidiya u dhexeeyaan murjica waxay leeyihiin marba haddii iimaan lagaa helo wax kaloo ku dhibay male waxaan waciidka oo laguu goodina dheg ha u dhigin laa taduru maca aliimaani macsiya marba adiga mumin ma tahay khalaas iimaan ma tahay ilaahay ma rumaysaa wax ku dhibayaba malaha leeyihin qoladaas murjia layihahda waciidiyana waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii waxaa sameeyo waxaasaa lagu ciqaabaya sow lama dhihin wixi waa lagugu fulinaya ballanka ilaahay madib uma dhacay mathala hadda waman yaqtul mumina mutacamida fajazaauhu jahannamu waa waciid waay marka waxay leeyihiin muctasilada mar hadiiba adiga aada qof mumina dishid naar leeba ku sugaysaba wax kala ma lihid maxaa yeele ilaahay waciidki goodinti waa inay sideeda u fushaa marka ahlu sunna waxay leeyihiin maya la dhihi maayo macsi iimaan ninkiila macsi ma dhibeysa lama dhahayo iimaanka naftigiisa haddii macsi aad aad samaysa adoo mumin ah iimaankaada waa daciifaya alimaanu yanqusu bilmacaasi wa yasdaadu biaacaat marka ma dhibaysa ma dhehayno waa nuqto waxaad khatar u tahay adigoo iimaan leh macaasi haddaad samaysid inuu ilaahay waciidkiisa kugu fuliyo oo biqadri macsiyatika lagu ciqaabo walow naarba aan lagugu waarinaynin saasay qabaan ahlu sunna waljamaaca waciidka ilaahay ninkiis intaa sameeye saasuu waxaasaa ku dhacayo waciid waxa weeyaan inuu kuugu fulana ilaahay waa leeyahay waana kuu dhaafi karaa liannahu walilaahi almathalu laclaa waxaa la yidhaahdaa wacdiga in la fuliyaahu ilaahay ma in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay wuxuu noo ballan qaado inaan haddaan camalkaa samayno waad leedihin ilaahay ma naga dib marinay laakiin ilaahay wuxuu nagu handaday ama nagu goodiyey annagoo mutaysana ciqaabka ilaahay wuu noo dhaafi karaa liannahu min karamihi bay ka mid tahay fiiri qofkii macsiba uu sameeyey oo duuna shirki billaahi tacaala ah macsidaas ilaahay hadduu nagu ciqaabana bicadlihi hadduu noo dhaafana bifadlihi wa karamihi marka ilaahay waajibku ma aha wuxuu noogu goodiyey inuu noogu fuliyo maya ilaahay wuuna dhaafi karaa walidaalika sida uu shaacirka u yihi wainii in awcadtu aw wacadtuhu lamukhlifu eh, miicaadi wa munjizun wacdi u yihi ninkii shaacirka ahay adduunyada ah wuxuu ihi aniga haddaan dad aan wax u yabo wixii waan furinaya laakiin haddaan u goodiyo ballanka waan ka baxaya oo qofkii aan ciqaabay inaan ku handado inaan ciqaabo aan ku handaday waa dhaafi karaa buuri marka ilaahay karamnimadiisa waxaa kamid tahay khalaa'iq badan oo goodinta ama waciidkii ilaahay mutaysato ilahay inuu dhaafo waxaa weeyaan shafaacatu rabi اlcaalamiin ilaahay ninku makfiradaas u dhaafo khalaa'iq badanoo naar mutaysteen buu ilaahay u dhaafay wa fii baabi asmaaءi اliimaani wاddiin na waxay u dhexeeyaan bayna alxaruuriyati wاlmuctazila min jiha wa bayna almurji'ati waاljahmiya min jihati ukra ay u dhexeeyaan alxamdu lilah wa fii baabi asmaaءi اliimaani wاddiin bayna alxaruuriyati wاlmuctazila xaruuriya iyo muctazila isku hal khaanay ku jiraan waxay leeyihiin qofka haddii kabaa'ir dunuub uu sameeyo xaruuriya waa qolada khawaarijta la yidhaahdo nusuus badan waxaa la yidhaahdaa ahlulfiraq axaadiid saxiixa waxay ku soo aroortay khawaarijta laga arka waxa kale axaadiidtooda waxa weeyaan wax thaabita ma ah min xayثu alcumuum maahine marka xaruuriya meesha ay degi jireen baa loogu magac daray khawaarijna waa la yidhaahdaa nawaasib waa la yidhaahdaa xaruuriyana waa la yidhaahdaa ahlu takfiirna waa la yidhaahdaa xaruuriyada waxay leeyihiin qofka haddii ou dembi ou sameeyo oo kabaa'iru dunuub ah waxa weeyaan yakhruju bihi can ilmila diintuu kaga baxaya ayib waxa weeyaan waana mukhalad fi nnaar muctasiladiina waxay leeyihiin maya waa gaalna ma dhehayno waa muslimna ma dhehayno laakiin manzila bayna mansilatayn markuu kabaa'iru dunuub ku jiro adduunyada xukumkaasuu leeyahy laakiin aakhirada ahlu naaru oo xaruuriyaday aakhirada kala mid yihiin laakiin tacaamuluhum bidunya yaa weylayin manzila bayna mansilatayn ahlu sunna waxay qabaan qofka mahmaa caduma danbu haddiisun shirki bilaahi tacaala haddaysan ahayn uu ilaahay shariig u yeelin dunuubta kale qofkii waxa weeyaan nin oo caasi a ah waayahay laakiin laa yakhruju bidalika can ilmila hadduusan eh, dembi oo mukhrij can ilmila ousan samaynin oo shirki ku daray oo shirkigii waxaa weeyaan ama ictiqaad hama noqdo ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo waxyaalaha lagu kufrina waa badan tahay haddii qofkii ousan gaalnimo gaarin wixii ka dambeeya taxta mashii'ati اllahi in shaa cafaa canhu wa in shaa cadabahu in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa maa duuna dalika liman yashaa naskaas iyo nusuusta badan oo kamid ah yay daliishteen waxaa axaadiis saxiixa ku soo aroortay dad badan oo ahlu tawxiid ah ilaahay inuu dembigooda dhaafayan jannada hore laga gelinaya igoo dambi badan leh qaar badan in naarta la geynayo oo muddo markay ku jiraan laga soo bixinayo ilaa naarta uusan ku harin man kaana fi qalbihi mithqaalu darati min iimaan mithqaalu dara wax ka yar ma jiraan ninkii qalbigiisa iimaan ou ku jiro naarta waa laga bixinaya marka sidaas weeyaan qofkii waxa weeyaan mumin kaamil en waa lama dhahayo gaal oo cad waana lama dhahayo laakiin waa mumin wa faasiqu bimacsiyatihi sidaasay ahlu sunna u qabaan labadaas eh, qoladaas oo muctasilada iyo xaruuriyada siday u gaaleeyeen waa ka duwan yihiin wa bayna almurjia waljahmiya kuwa kasoo horjeeda waay murjiadana waa kuwa dhahayaan qofka hadduu dembi kasta sameeye maadaama iimaan u le waxba makama dhibayso iska zinayso iska xad iska xoog xoolihii dil dadki sameey mumin hadaa tahay laa taduru maca aliimaani macsiya murjia wa liannahum arjacu lcamala eh, can musama aliimaan jahmiyadana waa lamid waa fusaaq waa kuwaas qofkii hadiiba la iimaanka waxaaba loogu magacaabay waasic inuu noqdo qofkii sharti ka reebo haddiiba iimaankii lagu yidhaahdo waxaa weyaan muطliqu lcanaan baad iska tahay waxaad rabta iska dhex dabaalo magacaasaan islaam ka ayaaba kaaga filan waxa weyaan wax aada ula yaab lowa oo haddii saas la yirahdo ibliis ilaahay wuu aqoonsanay oo waa kan rabbi andirnii ilaa ywmi yubcathuun inuu ilaahay yahay wuu og yahay maca daalikana waxaa weyaan kufrigiisii maxaan ku irahdaa wuu ku khasaaray ayb wa fii asxaabi rasuulillaahina waxay u dhexeeyaan bayna alraafidati waalkhawaarij markii asxaaba rasuulillahi laga hadlo raafidada waxaa layihaha asalkoodii hum aladiina rafaduu zayda bna caliyin ibn xusein ibni cali bni abi aalib kuwa diideen waa shiicada oo khulaadka ah intay zayd ibni caliyin u yimaadeen yaa waxay yidhaahdeen waxaad beri ka noqotaa saan imaamkaaga dhiganno abubakrin iyo cumar beri ka noqo liannahu khilaafadii oo cali ou mutaystay ka qasbeen marka adiga beri ka noqo markaasuu wuxuu iri labadaas waxa weeyaan waa labadii oo khaliifata rasuulillaahi wa wasiira maxaan ku irahdaa jaddi waxau iri awowgii oo nabi maxamed kuwii macnaha labadiisa wasiir oo muciiniintiisa ahay wa cali bni abi aalib oo jadkayga ana eh, eh, asdiqadoodi asxaabtoodi waa sayn beri ugu noqonaya markaasay diideen zayd ibni caliin way tuureen marka shiicada hadda zayd ibni caliin ku abtirsato azaydiya la yihahdo yemen oo kale hadda eh, saldhig u ah markii shiicada kale oo ismaaciiliyadii loo fiiriyo way ka fudud yihiin oo walidaalika shiicada hadda eeraan iyo meelaha joogta cali bn eh, abubakrin o cumar way gaalaynayaan laakiin nimankan oo zaydiyada ah waxay leeyihin abubakrin cumar waa laba eh, saxaabi waa waa eh, dad fiican laakiin cali bni abi aalibaa ka fadli badan oo asaa ka horeeyo khilaafadan asaa kaga mutaystay laakiin yajuusu tansiibu lmafduuli maca wujuudi اlfaadili bay leeyihin cali bni abi aalib oo ka fadli badnaay yo ayay khilaafada loo dhiibay dhibna malaha oo madaxweyne waa laga dhigi karaa ninkii faadilkaasoo oo joogo nin laga fadli badan yahay waa noqon karaa marka way ka dhow yihiin shiicada kale markii loo fiiriyo marka raafida kuwaasaa la marka raafidada saxaabatu rasuulillaahi shaqo kale maba qabtaan habeen iyo maalin markii laga reebo qeyb yaro ahlu beyt ah markii laga reebay inta kale nimay gaalayaan nimay lacnadaan nimay dulmi ku sheegaan habeen iyo maalin cadow kaloy leeyihiin oo saxaabatu rasuulillahi aan ahayn ma jirto raafidada saasua dad badanoo waxaa weeyaan eh, cimaamadan waa weynoo madow ka kadsoomaya oo u qaba inay diin ka hooseyso wax jira ma aha nin abubakrin cumar gaalaynayo wax lagula kulmi kara maba jiraanbo axaadiid saxiixa waxay cadaysiinaysaa ninkii nin muslima ah gaaleeyo hadduusan ninkaas gaalnimo aada gaalaysa uusan gaal ahayn aday kugu soo noqonaysaa gaal ku noqonaysa marka abuubakrin wa cumar inaysan gaal ahayn waa ninkii gaaleeya asagaa gaal ku noqonay marka shiicada oo weliba ismaaciiliyada ah waa mutatarifiin diinta islaamka a ah, ee waxay ka haystaan ma jiraan magacaas iyo Eh, alfaadaas oo dadka kor loogu sheega laakiin qur-aanka qaaraa maqan waa muxaraf saxaabadii waa la gaaleeyey aimadooda waxay aaminsan yihin nebi maxamed inay ay maxanaha ka ay ka fadli badan yihiin nebi maxamed waa gafi karaa laakiin imaamkooda ma gafi kara macsuum waay waxyaalaha ay aaminsan yihin waxaa kamid ah albadaa wax la yidhaahdo ilaahay wax badan oo markii hore uusan ogeenaa gadaal uu ka ogaan karaa oo wixii uu isbedelaa bay leeyihin oo waxaa weeyaan shay daamaad khawaarij waa lawada yaqaanaa wa huma almukafira khawaarij waxaa loogu magacaabay liannahum kharajuu calaa caliyin qisadooda waa macruuf fi saxiixi اlbukhaari abwaab badan ay ku leeyihiin waa kuwii markii eh, mucaawiya cali ay dagaalameen cali taladiisa waxay ahayd nimankii markii la daciifiye laga adkaaday dagaalka hore ha loo wado muslimiinta shartoodana meeshaasa loogaga raaxay nimankan oo hadda xukumkii oo cali bn abi aalib diideen si fitnada meeshaas ku harto markaasay waxay nimankii mucaawiya markii masaaxifta qaateen iyo qoladii khawaarij waxay haddaadan nimankaas dagaalka ka joojin adaan kula dagaalamayna kitaabkii ilaahay ogolaadeen in lagu xukmiyo inteed u dagaalka u war dagaal nimankaas kama ahana aan dagaalka wadno marka fitnada ha dhammaato markay ku qasbeen dagaalkii wuu joojiyey marka waxaa laysku waafaqay in xakam la samaysto markuu cali bn abi aalib iyo eh, nin kastaba hal xakam soo bixiyey ninkaasna camr bn caas uu soo bixiyay ninkaana abu muusa alashcari haddana khawaarijtii waxay ra ho maanta maad haddana keentay inad rag aad aada taxkiim noogu sameysid oo kitaabkii ilaahay baad ka tagtay bay yidhaahdeen markaasuu shalay dagaalka aan wadna markaan lahayn waa diidanayn maanta markii xaqii aan qaadanay oo dadkii dagaalkii laga joojiyay oo layidhi dad noo dhexdhexaadiyan aan samaysano haddana waa diideen markaasay asiga gooni intay u baxeen yaa wuxuu ihi marka waayahay haddaad iga baxdeen dagaal aniga adinkii aan isku qaadin dhulkiinaas jooga ilaahay ku caabuda may bay yidhahdeen inaan kula dagaalnaan ilaahay ugu dhowaanayna cali bni abi aalib aa la dagaalamay wuu baabiyey iga dhan marka fikradaas way jirtaa ilaa yowmina haada meelo badanayna ka jirtaa oo ay joogaan maqrib carabi marooka meesha la yiraahdo salطanatu cumaan ninka hadda madax ka a ah, qola ibaadiya la yiraahda yaa madax ka ah. waa juz min alkhawaarij weeyaan khawaarij waxa weeyaan caqiidadooda waa waadix yukafiruuna annaasa bilmacaasi ninkii dembi kasta sameeye gaalowba ku noqona ninkii gaal noqdo hadduu imaam yahayna in lala dagaalo waajib waayo marka imaam kasta inay khuruuj ku sameeyaan min jumlati caqiidatihim ay ka mid tahay markaasuu musanifku yihi waqad dakhala waxaa galayo fii maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay oo min aliimaani billaahi ilaahay in la rumeeya waxaa iimaankii qeyb ka ah aliimaanu in la rumeeya bima akhbara allahu bihi ilaahay wuxuu noo waramay ou nooga khabray fii kitaabihi wa tawaatara can rasuulihi ilaahay rasuulkiisana ka tawaaturay oo macnaha si badan ugu sugnaaday oo wa ajmaca calayhi salafu lummati ummada salafkeeda ay ku ijmaaceen min anahu subxaanahu ilaahay subxaanahu waa nasahnaadee fowqa samaawaatihi inuu yahay qur-aankii bay ku caddahay sunadii nebigay ku caddahay ilaahay fowqa samaawaatihi samaawaadkiisa inuu ka sareeyo calaa carshihi carshigiisa korkiisa ilaahay inuu jiro caliyun ilaahay haddana u yahay kii ka sareey calaa khalqihi wa huwa subxaanahu ilaahay ha nasahnaadee haddana macahum wuxuu abuuray hadin ilaahay inuu la jiro aynamaa kaanuu yaclamu wuxuu og yahay maa hum caamiluuna waxay qaban doonaan kama jamaca bayna dalika fi qowlihi suu ilaahay u jamciye marka waxaa nebiga qur-aanka waxaa ku sugnaaday nebigana ka tawaaturay salafulummana ay ku ijmaaceen ilaahay inuu fowqa samaawaat u yahay fowqa samaawaat ma ahan haddana fowqa alcarshi uu lianna alcarshiga fowqa samaawaat ana allaha caliyun calaa khalqihi inuu yahay asoo ilaahay khalqigiisa ka sareeyo iyo u haddana yahay macahum bicilmihi wa qudratihi wa ixaatatihi inuu yahay ou og yahay yaclamu maa hum caamiluuna markaas aayaddanana u daliil ahoo labadiib ilaahay wou jamci huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitati ayaamin huma istawaa cala alcarsh yaclamu maa yaliju fi اlardi wma yakhruju minha wma yanzilu min الsamaai wma yacriju fiiha wa huwa macakum aynama kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir marka fiiri culuwuhu calaa carshi ilaahay wuxuu ku sheegay huma istawaa cala alcarshi bimacnaa calaa calayhi wa istawaa calaa carshi haddana asoo ilaahay fowqa carshihi ah you haddana yahay wahuwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaan ilaahay wuu idinla jiraa bicilmihi wa ixaadatihi wallahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad camalfalaysiina ilaahay wuu idiin arkaa soo fowqa carshigi una arkaya wayasmacu bina wa yafcalu fiina maa yashaa marka isma diidayso maciyat maca khalqihi iyo culuwhu calaa carshihi wa fowqa makhluuqaatihi isma diidayso aayadan waxay nagu soo martay fii bidaayati alaayaati alati tubayinu ana allaha calaa carshihi wa laysa macnaa qowlihi wahwa macakum ilaahay inuu leeyahay macnaheedii ma aha anahu mukhtalidun bilkhalqi ilahay khalqigiis inuu ku dhex jiro allahu mawjuud fii kuli makaan inaan leenahay ma ah faina hada laa tuujibuhu lugatu lugada xataa laga qaadan maayo naahika can fahmi nusuus maxaa yeelay bal ilqamaru qamarkii aayatu min aayaat illaahi qamarkii aaya min aayaat illaahi uu ka mid yahay oo min asgari makhluuqaatihi makhluuqaadka ilaahay kuwa yaryarayna ku jirta wa huwa mawduucu fi samaa qamarka wuxuu ku jiraa samada wa huwa maca almusaafiri musaafirkana wuu la socdaa iyo wa gayri lmusaafiri aynamaa kaana sidii xoogaa noogu soo dhoweeye wuxuu ku leeyahay ilaahay markaan leenahay fowqa carshihi waay waana nala jiraa marka laba oo isdiideysa ma ah makhluuqaadkan yara mithaal ahaan ku siinaa buu ku yiri qamarka isagoo hadda kor naga jiro fi samaa marka laleeyahay macnaha qamarka samada wuu ka sokeeya waa la ogyahay kawaakibtan waaweyn oo dhan oo shamsada mariikha waxaan oo dhan waa marjaraad weeyaan samaawaadka kasii sareysa iga dhexdan joogaan fiiri marka qamarka ninka maraykan joogana waa u muuqdaa ninka soomaali joogana waa ka kor muuqda marka marka walqamaru macana wa huwa fi samaa korna wuu jiraa maca daalika dadkina waxaa leey walqamaru macana yasiiru xayu maa sirna markaan yaryareen waxaan dhihi jirnay intaan kala istaagno ninba meel intuu istaago nin kasta wuu dhihi jiray qamarka waa kan anuu igu aadan yahay nin kale halkaasuu istaaga m waa kana korkaygu ka jiraa aan ku murmi jirnay marka fiir liannahu qamarkii maadaama uu meel forog naga joogo ninkasna wuu ku aadan yahay makhluuq yaroo sagiir aha saas a ah. famaa danuka billaahi tacaala inuu ilaahay fowqa carshihiina haddana annaga uu nala jiray subxaanah wa tacaala bicilmihi wa qudratihi wax ay la tahay ma laha wax iska hor imaanane ma aha buu leeyay musanifka raxmat ullaahi caleyh markaasuu wa huwa ilaahay subxaanahu nasahnaaye fowqa carshihi weeyaan raqiibu calaa khalqihi allaha ilaalinaya khalqigiisa muhayminu calayhim allihii macnaha saytaraynaya w muطalicun calayhim ilaa gayri dalika min macaani rububiyatihi rabbinimadiisa macaanideeday kamid tahay awooda ilaahay haddii kale hadduu ilaahay fowqa carshigi ou yahay waxaan anaga aan samaynin uusana arkaynin uusana maqlaynin qudrad ilahay naaqis ay noqon lahayd marka sidaas oo kale looguma qiyaas qaadan karo wa kulu hada alkalaam kalaamkan dhammaantiisa aladii dakarahu allahu ilaahay uu sheegay oo min anahu fowqa alcarshi ah wa anahu macanaa ilaahay uu hadana nala jiro xaqu calaa xaqiiqatihi weeyaan ilaahay fowqa carshi calaa xaqiiqatihi wa huwa macanaa subxaanahu wa tacaala laa yaxtaaju ilaa taxriifinna uma baahno oo inan iraado eh, fowqa carshihi ilaahay mustawlin calaa carshihi weeyaan inan ihaahdo uma baahnin inan idhaahdo wallaahu macanaa bidaatihi fi kuli makaan in idhahdana uma baahno laakiin waxaa weeyaan wallaahu fowqa carshihi wa fowqa eh, makhluuqaatihi wa huwa macahum bicilmihi wa qudratihi sidaasaan leenahay walaakin yuusaanu waxaa laga ilaaliyaa nusuustaas in la fahma can dunuuni alkaadiba malayaasha beenta saanay ani ila tahay waxaanan ila muuqataa taan haddii la yihah tanaa ka ratib mayso in la yihah la diida mithlu an yudana in la maleeyo ana daahira qowlihi fi الsamaa ana samaaa tudiluhu ilaahay inay samada hooseynayso aw tuqiluhu ilaahay inay qaadayso wa hada baطilu biijmaaci ahli اlcilmi wاliimaan markaan leenahay a amintum man fi الsamaa ama ilaahay yanzilu ilaa samaai اdunya inay sama dunya ilaahay ay macnaha ay hooseynayso oo macnaha asiga sidii saxaabkii oo kale ay ilaahay tudaliluhu ma aha ama ilaahay uu samada dunya ilaahay ay qaadayso asigaba uu macnaha eh, culayskiisa oo iyada uu dul yahay macnaheedii saas ma wax macnahaas yiri ma jiraan dad badanaa warkaad tidhaahdeed ilaah yanzilu ilaa samaai dunya markaasuu khalaas samaai dunya baaba ilaahay aaba macnaha taxmiluhu huwa waxaa wax oo soo arooray maaha nin yirina ma jiraan fa ina allaha tabaaraka wa tacaala qad wasica kursiyuhu ilaahay kursigiisa wa waasac noqday asamaawaati waalarda yuu waasicu noqday wa huwa ilaahay yumsiku samaawaati waalarda an tazuula allaha samaawaadka iyo ardada allaha haayo weyaan inay zuulaan ka haayo wa yumsiku samaa ilaahay alla haayo an taqa cala alardi biidnihi wa min aayaatihina waxaa kamid ah an taquuma asamaau waalardu biamrih marka samaawaadka iyo makhluuqaadka o dhan taquumu billaahi walaysa allahu qaa'iman biha marka ilaahay uma baahno mana dhexgalayo mana ku dhex jira makhluuqaadkiisa mana u baahno wahaniyun can kuli makhluuqaat bima fiiha alcarsh sidaasaa la aaminsan yahay ayib waxaa kalo waqad dakhala fii dalika sidaasoo kale waxaa galay aliimaanu biannahu qariibun mujiib marka ilaahay fowqa carshigii aan leenahay ilaahay inuu naga fog yahay ousanna maqlaynin ousanna arkaynin macnaheedii ma ah ilaahay waxa weyaan inaan rumaynaahu iimaankii in laga hela waxaa u baahan inad aliimaanu inaad rumaysid biannahu qariibun mujiib kamaa jamaca bayna dalika fii qowlihi waidaa sa'alaka cibaadii canii adoomankayga haday aniga iga kaa weydiiyaa nabi muxamedow fa inii qariibu ujiibu dacwat daaci idaa dacaani qariib qariibnimadina waa laguu sheegay oo liannahu yaclamu xaalana wa yasmacu kalaamana wa yubsiru eh, xaalana wa huwa qaadirun calayna macnaheeda sidaas waay wa qowluhu salى اllahu alayh wasalam ina aladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi qurbigaas waa qurbi oo caam ah waay wamaa dukira fi lkitaabi wixii lagu sheegay kitaabkii wasunna oo min qurbihi ilaahay dhowaashadiisa wa maciyatihi laa yunaafii ma anfinaayo maa dukira wax lasoo sheego min culuwihi wa fowqiyatihi ilaahay inuu sareeyo ou haddana fowqa makhluuqaati inuu yahay aan u sheegni diidi maysa ilaahay inuu noo dhow yahay fainahu inahu subxaanahu laysa ka mithlihi shay fii jamiici nucuuti sifaadkiisoo dhan ilaahay wax kula mid e ma jiraan wa huwa caliyun fii dunuwihi qariibun fii culuwihi wa huwa caliyun allihii sareeya waa fii dunuwihi asoo noo dhowna sareeya qariibun waa noo dhow yahay fii culuwihi asoona sareeyo marka waa macaani aada u weyni badan weeyaan qofka muminka inuu rumeeyo ay waajib ku tahay nusuustana uu iska horkeenin kulligeed wbiاllahi tacaalى towfiiq w slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi